بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته درسga caawa in sha allahu tacaala waxaan isku dayayaa dersi ku saabsaysan alfawz aw alfawz alcadiim the great success guul goormaa la odhan karaa qofka bani aadamkii wuu guulaystay guushii kama dambaysta ahayd maxaase lagu qiyaasaa guusha miqyaas ama measurement ama halbeeg ma leedahay wax lagu qiimeeyo oo la oran karo qofkaasi wuu guulaystay kaasina ma guulaysanin guud ahaan waxaynu ognahay bini aadamku ereyga guusha iyo najaaxa iyo fawska iyo tamayuska iyo muuqashada wuu jecel yihi marar badanna iclaamka maanta jooga waxaynu maqalaa iyadoo marar badan lagu celinayo ciddaasaa waxaa ku guulaysatay fii caalam alriyaada noqonaa hebel baa guulaystay tiim hebel baa guulaystay ciidan baa guulaysatay fii calam aliqtisaad sharikaadka waaweyn shirkad heblaaya ku guulaysatay waxa kan wax badan oo bini aadamku uu ka waramayo oo dad guulaystay laynoo sheegayaa jira laakiin xaqiiqadu waxay tahay goorma la odhan karaa insaanku wuu guulaystay maxaase lagu qiimeeyaa guusha ma markuu adduun helo mise markuu magac helo mise markuu sulto iyo maamuus helo ma markuu caruur helo iyo reer iyo deganaanshiyo ma markuu shaqo helo ma markuu higher degree iyo shahaadaad fiican jaamacaad macalu macruuf oo la yaqaano ka soo qaato goormaa la odhanayaa insaankani waa insaan nolosha ku guulaystay waxay ku xidhan tahay wax badan inaynu garanno hadafilxayaa maxaynu u nool lahay why we are living maxaynu u joognaa dunida maxaynu ka qabanaynaa waayo ahdaafta bini aadamku uu nolosha ka leeyay waxna waxaa la yidhahda waa ahdaaf marxaliya waa gool isdhadhow ardayga yar ee iskuulka ku jira goolkiisa koowaad waa inuu iskuulkan ka gudbo shahaadad yar uu qaato hadhow haddana markuu tan ka gudbaa buu gool iskala yeeshaa ahdaafsa yaryar oo kale uu ka gudbo laakiin waxay isweydiinta le wax oo dhan isku dar maa huwa hadaf ilxayaa noloshaba muxuu yahay hadafkeedu waayo wax lama qiimeeyo ama fawska ama successka ama guusha lama sheegi karo haddaan hadaf la xaqiijinayaa jirin markaad hadafka aada xaqiijinayso aada garato oo yool aada leedaho yoolkii aad gaadho oo aada ku guulaysataa la odhanaya hebel waa guulaystay su-aasha isweydiinta leh markaa waxay tahay maa huwa hadafi ilxayaa nolosha oo dhan markaad maxay gaadhaa baad guulaysatay whats the burbase of life maxay tahay nolosha hadafka ka dambeeya dadka badh bini aadamka ka midi hadaf way arki kari waayeen weyn oo nolosha ay leedahay ilaahay subxaana wa tacaala qur aanka wuxuu ku leeyay kulu nafsi daa'iqat lmowt wainama tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can الnaari waudkila اljannata faqad faaz wma alxayaatu اdunya ila mataacu اlguruur ilahi wuxuu leeyay subxaanah wa tacaala kulu nafsi daa'iqat lmowt naf waliba way dhadhaminaysaa geenida tan waad ka tegaysaa mahmaa kunt wax kastoo aada qabatay magac iyo maamuus kastoo aada yeelatay hanti kastoo aada yeelatay waad tegaysaa maxaa ka dambayn ilaahi wuxuu leey wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama ajarkiinna ama acmaashaa qabateen midhaheeda waxaa laydiin dhammaystirayaa baa layidhi laydiin oofinaya adduunka intaad joogto waxyaaba yaryaroo successisa waad gaadhi kartaa laakiin hadaf ilxayaa ma ama guusha dhabta ah waxaad gaadhaysaa natiijada kama dambaysta waxaad gaadhaysaa goolkaagii ama yoolkaagii ama meeshaad ku socotay waxaad gaadhaysaa marka aakhira la tago aakhire marka la tagana miisaan qura yaalla bes faman zuxzixa can innaar wa udkila aljanna faqad faaz baa ilahay qofkii laga dhufto naar la dhaafiyo naaraan gelin jannana gala faqad faaz baa ilaahay kaas baa liibaanay xaqiiqatan kaas baa liibaanaa ilaahay lay ama adduunka iyo wixii lagu hayo o dhan wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur baa ilahay nolosha adduunna wax kalaba maaha waa mid la qalday mid la kediyey mid maqruura cid weeyaan baa ilaahay yihi subxaana wa tacaala waxuu birbirsado dadka kuwa nolosha dambe garan waaya maalan fi sabciniyaat falaasafada dunida ugu waaweyned nin ka mid a filisof faransiisa oo falsafa alwujuudiya existentialist miyaa la ydhaha falsafadan la ydhaha qolada rumaysnayda ayaa wuxuu arkay xaaskiisi iyo qoslaysa dabeetana miduu geliyey wuu dilay boolisku la hadlo wuxuu yidhi waxaan dilay xaaskaygii qaanuunku shaqadiini wixii a u baahnayd in boolisku ha qabto waa akbar caql filosohi faransa booliskii way yaabeen hebel professor hebel oo caqligii faransaba ugu weynaa waxaa lala hadlay janankii booliska haystay wasiiru daakhiliya la gaadhsiiyey madaxweynehay tagta giscard ayaa madaxweyne markaa ka ah kan iminka hogaaminaya distoorka yurub ay qoranayso madaxda waa iskan baa waxaa la yidhi akbar filosofi cindana ba haweentiisii xaaskiisii dile maxaa la sameeya waxay yidhahdeen caarun calaa faransa an tacqila caqlaha waa ceeb bay yidhaahdeen maanta faransiis caqligii ugu weynaaya uu lahaa inuu xidho musixa caqliya hala geeya baa la yidhi meelaha dadka xanuunsan madaxa ka jiran lagu hayo hala geeyo ninkan su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan muxuu u dilay wuxuu leeyahay nolosha tan baan hadaf lahayn filosofkan wuxuu leey noloshan aan joogo hadaf ma leh whatso aan noqdo buu leeyay wax kastoo aan qabto wax kastoo la sameeyo soo la dhiman maayo waxaan arkayaa buu leeyay natiijo aanan dhaafi karin sida awgeed nolosha gebigeedu waa cabaf buu leeyay waa waa cayaar nolosha gebigeeduba mar haddaan wax ka dambeeyaaba jirin wax kastoo aan noqdo mar haddaan kollayba dhimanayo waxaan isili buu yihi kollayba haweentani de way dhimanaysaaye maantay faraxsantae iyadoo faraxsan dunida ha ka tagto iyadoo qosla soo degay kollayba way dhimanaysaa marka malaa hadday joogtaa laxdaday ugu fiicnayde iyadoo faraxsan ha ka baxdo dunida waxay leeyihiin dagaal lama galo bay leeyihiin aada og tahay inaad jabayso ciidanku haddii la ydhaha dagaalka waynu gelaynaa laakiin waa layna jabinayaa ciidama dagaalamaysaa hadday xaqiiqata in lagu jabinayo dagaalku macno kuma markaad rajo qabto ee inaad guulaysanaysa ama wax jabinayso dagaalku qiimo samaynaya wuxuu leeyahay nolosha tan haddiiba la dhimanayo maxay qiimo leedahay wax kastoo aan soo sameeyo soo ka tegi maayo therefore wuxuumaan dooran karaa buu leeyahay laxdada aan ugu farxad badanaya inaan ka baxo thats why maanta yurub qaanuunyahanadeedu xorriyaadka ku doodayaan waxaa ka mid ah xorriyada ah qofku naftiisa wakhtiga uu doono inuu ka takhallusi karo waa xorriya ragu doodayaan inaan dhinto markaan u baahdo wasaaradda caafimaadku bay leeyihin qofkii u yimaado yidhaahda waxaan rabaa nolosha inaan ka tago waa inay aqbashaa inay nolosha dhaafiso waa tii loo dhistay nolosha laysku hayo oo dadka lagu xejiyo nolosha waa maxay macnuhu waxa weeyaan the purpose of life baan la fahmin waxa la garan waayay maxaa loo nool yahay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ina leeyahay markaa noloshan adduuniyada geeri waa qasab inaad dhadhamiso waxaad see ajarkaaga ugu weyn helaysaa maalinta qiyaame ee guusha dhabtii waxa weeyaan baa ilahay leeyay faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz qofka naar la dhaafiyo ee janno la geeyo kaas baa guulaystay baa ilahay yidhi ama haddaad aakhire arki kari weydo wama alxayaatu اdunyaa ila mataacu lguruur baa ilaahay leeyay subxaanah wa tacaala idan ayuha likhwa aragtida islaamiga waxay sheegaysaa nolosha adduun waa imtixaanu nolosha adduun waa ibtilaa ibtilaaga noociyaadkeeda unbaa kala gedisan laakiin noloshoo dhamme waa imtixaan noloshan waxaad u joogtaa in questions laguu dhiibo oo jawaabaad ka bixiso haddaad caafimaad qabto waad imtixaamantay haddaad bugto waad imtixaamantay haddaad faqri ku jirto waad imtixaamantay haddaad maalqabeentahay waad imtixaamantay haddaad baqo qabto iyo colaad waad imtixaamantay haddaad nabad ku jirto waad imtixaamantay nolosha gebigeeduba waa ibtilaa ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyay tabaaraka aladii biyadihi lmulka wahuwa calaa kuli shayin qadiir aladi khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم baa ilaha إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لhا لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا nolosha إلهي wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay un imtixaanka bejka adiga kugu soo baxa uun ansarkaad ka bixisaa la sugaya jawaabtaad ka bixiso hadduu nabad iyo nimco iyo barwaaqeeyay hal tashkur ma shukri naqday intaad ilaahay ku caabuday hadduu dhib iyo mashkilada noqdo hal sabirt ma sabirtay intaad xisaabsatay ilaahay dartii walidalika ilaahay wuxuu ina leeyaha faxasibtum anama khalaqnaakum cabatha waanakum ilayna laa tarjacuun ma waxaa u malaynaysaa in dheeldheel laydiin abuuray ayaxsabu linsaanu an yutraka suda bini aadamku ma wuxuu u malaynaya in layska sii daynayo sidaa in lagu daynayo maya ilahi wuxuu leeyay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun ila liaamuruhum bilcibaada ila lilibtilaa bitakliif bini aadamka wax kale umaan abuurin baa ilaahay leeya jin iyo insiba inaan imtixaamo takaaliifta sharcigaa in lagu imtixaamo mooyaane asli alcibaada waa min fitrat alinsaan bay idhahdaan bini aadamku sidiisaba waa caabud laakiin waxaa kala gedisan un wuxuu caabudayo mar hawa nafsi buu caabudaya mar dools iyo asnaamu isagu samaystuu caabudaya mar rabu samaawaati waalardi buu caabudaya mar naftiisoo caabudaya waxa uu caabudayaa bini aadamka kala gedisan walidalik buu taarikhyahankii greeg ahaa plutark plutark wuxuu leeyahy qad wujidat fi taariikhi mudunun bilaa xusuud wa mudunun bilaa qusuur wa mudunun bilaa madaaris walakin lam tuujad abada mudunun bilaa macaabid in history taarikhda bini aadamka buu leeyahy waxaa la helay magaalooyin qadiima oo aan qalcada lahayn waxaa la helay buu leeyahy magaalooyin waaweyn oo qadiima oo aan qusuur iyo lahayn daaro dhaadheer waxaa la helay buu leeyahy magaalooyin aan schooling system iyo waxbarasho lahayn laakiin fi taariikh lama haya buu leeyay magaalo aan meel wax lagu caabudo lahayn taarikh alinsaaniya waxa arkiyoo la joqoday waxa wax la baadhay lama haya bay leeyihiin magaalo bini aadam uu ku noolaan jiray oo aan meel wax lagu caabudo lahayn walidalik blutark mar kaleba wuxuu leeyahay ina madiina bilaa ardin taquumu calayha ashalu min qiyaami dowlati bila ilaah magaalo inaad dhista aan dhulba lahayn yacni waa wax yaro mustaxiil ah meelaan dhulba ka jirin lagu idhaaha magaalo dhis waa mustaxiil taas baa ka fudud buu leeyahy dowlad bilaa ilaaha inaad samayso dad aan waxba rumaysanayn yacnii insaanku waa bifitratihi buu caabid yahay laakiin waxa isweydiinta leh yaad caabuddaa xoolahaad caabuddaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy tacisa cabdu dirhami wadinaar tacisa cabdulkhatiifa addoon waxaa hoogay ka dirham iyo diimeer addoon u ah inaad lacag ururiso haddaad u noolaato iyadada caabudaysaa jiscimrigaaga xooggaaga caqligaaga tamartaada waxaagao dhan waxaad isugu geysay accountkaagu inuu bato accountkan waxaad ka isticmaalaysaa waa wax yar laakiin inaad badiso dadka barh baa u addoona guriga afaafka yaallown inuu bedelo maantao dhan buu soo shaqaynayaa bilaal la wadayaa la wadayaa waxaa la odhanayaa fadhigaa la bedelaya waa la wadayaa la wadayaa qolka seexashadaa la bedelaya waxaad addoon u tahay alhabtanun inaad bedesho modaliskeeda thats the burbose of your life noloshaada hadafkeedii intan baad ka dhigtay cimrigaagii waxan baad ku bixisay caqligaagii xooggaagii maskaxdaadii intan baad ku bixisay idan insaanku cibaado kama maarmo afara'ayta man itakhada ilaahahu hawaah baa ilaahay yihi ka waran ka naftiisu waxay doonto ka dhigtay waxuu caabudo haddaba insaanka waxaynu leenahay miqyaas alfaws inuu guulaystay iyana guuldaraystay hal miqyaasoo kaliyuu leeyay noloshaadoo dhan marka la ysku soo duubo sheekhi zandani baa wuxuu isugu yeedhay niman khubar oo dhakhaatiirah markaasuu cilmi tashriix u ka waraystay bini aadamku wadnuhu muxuu qabtaa muxuu taraa muxuu jirhka ugu jiraa waa la sharxay beerku muxuu taraa keliyu muxuu taraa kani muxuu taraa waa la sharxay kadib wuxuu yidhi waxaan oo dhan ahdaaftoodii garanay marka laysku wada dare uu qof noqdo ka warrama maxaa loogu talagalay isaga waxaan thats philosophy kani maaha cilmigii dhakhtarka ee waa philosophy baad ka warramaysa wuxuu hi haddii acdaada qofka bini mid walba waxa loogu talagalay la gartay waxay marka la daro haddaad gaadhi sharaxdo oo tidhahda taayarku waxan buu taraa injiinku waxan buu taraa sterinku waxan buu sameeyaa daaqaddu waxan bay samaysaa marka laysku rakibo gaadhigu muxuu taraa tidhahda garan maayo ka waran hadafku wuxuu ahaa gaadhiga wixii loogu talagalay inanu garano baartiskiisa may ahayn insaanku maanta nool in badanoo ka midi waxaa la garan la-ayay waa maxay hadafkiisu markaad hadafkiisa garataa baad garan kartaa goormuu guulaystay waayo hadafka markuu gaadho buu guulaystaa ninka boqolka mitir ordaya markuu dadka ka soo dheereeyo xariiqdii loo jeexay uu kasoo tallaababa la odhanaya waad guulaysatay waayo hadafkiibaa la garanaya goolkii lagu socdaa la garanaya ka kubadda cayaaraya labada biroodoo meesha laga taagay markay caagga yari uu dhex maro ayaa la odhanayaa gool la qaylinaya waayo uu guulaystay hadafkiibuu gaadhay wixii baa hashaba loo ereeriyey waxay inay halkaa ka baxdo haddaad noloshaba garan weydo marka hadafka laga leeyay waxaad u nooshay haddaad garan weydo abidkaa guulaysan mayside se waxaad guulaysanaysaa markaad waxa sako oo dhan u arkaysa ahdaaf marxaliya ee hadafkaaga weyne goolkaaga weyne yoolkaaga weyne wuu kuu cad yahay aad ku socoto waxaanoo dhamina ay u adeegayaan yoolka weyn haddaad xoogsanaysa haddaad shaqaysanaysa haddaad guursanaysa haddaad aqoon baranaysa waxaanoo dhan waxaad u adeegsanaysaa inaad ku xaqiijiso maxay hadafka weyn markaasay nolosha macno samaynaysaa ilaahay qur-aanka markaa wuxuu leeyay faman zuxzixa can innaari waudkhila aljanata faqad faaz qad aflaxa man zakaaha wman yutic illaha warasuulahu faqad faaza fawza cadiima nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidku imaamu muslim soo saaraya wuxuu leeyahy ruba ashcafa madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi la abarah badanaa buu nebigu leeyahay ma qof basaasaysan oo albaabada laga celiyo yacni madaahiru dunya kama muuqato hanti ma haysto muuqaalkiisu waa basaasaysan yahay ma aha dadka albaabka loo furay markiiba la yidhaaha soo dhowow dadka badh magac iyo maamuus iyo xoolo iyo waxbuu leeyo albaabada loo wada furaya soo dhowow baa la leeyahy dadka badhna laa ya bihi axad cidina uma dan yeelato kuwa caynkaasaa jira buu nabigu leeyay calayhi isalaatu wasalaam oo hadduu ilaahay ku dhaarto waxa uu ku dhaartay ilaahay rumaynaya hadduu yidhaha wallaahi saasay noqonaysaa ilaahay sidii uu sheegay uu ka dhigayo yacni cinda allaahi wuu ka maamuusan martabad iyo manzilu ka leeyahay walidalik baa rabu samaawaati walardi dhaartiisa uu fulinaya ama cinda albashar albaabkaba inaan laga furin bay u dhowday waayo basharku maqaayiistu wax ku qiimaynayo markay qaldantaa sida tana markay qaldanto ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa nin qaaruun lo odhan jiray oo xolo badnaa qaaruun ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa mafaatiixda qasnadihiisa latanuu bihi cusba min alrijaal maaha qasnada furayaasha ayaan koox dadi qaadi karin baa ilaahay yihi nin maal qabeena buu ahaa dabeetna intuu wixiisii bandhig buu sameeyey wixiisii intuu isku xidhxidhay oo soo kaxay isku soo bandhigay magaalada maray bini aadamkii magaalada joogay baa ilaahay ka waramaya siday u arkaan ninka kan iyo wuxuu haysto qaala aladiina yuriiduuna alxayaata adunyaa yaa layta lana midla maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim bay idhahay ilahay wuxuu uhi kuwii adduunkan doonayay ee aan wax ka dambeeyaba garanaynin waxay leeyihiin yaa layta lana layta xarfu tamani wataraji jeclaan lahayne eh, alla balmaa ma haysanna bay leeyihin wuxuu haysto oo kale kani waa duu xadin cadiim nasiib weyn qof la siiyey weeyaan waa qof successfula ah bay leeyihin ilaahay koox kaloo tilmaamayana wa qaala aladiina uutu lcilm labadan kooxood u fiirso sifaatka la kala siiyey qole waxaa la yidhi yuriiduuna alxayaata addunya nolol adduunuun bay doonayaan qolena waxaa la yidhi waa uutu lcilm cilmaa la siiyey cilmi xaqiiqiya la siiyo waxay garteen waxay meesha u joogaan waxay garteen waxay u noolyihiin waxay garteen macna alxayaa waxay garteen nolosha iyo ahdaafta laga leeyahy waa ahlu cilmi kuwaas ah kuwii cilmiga la siiyey waxay yidhaahdeen baa ilaahay yihi waylakum hawaabu llahi khayru liman aamana wacamila saalixa walaa yuraaqaha ila asaabiruun waar hoogaya bay leeyihin magaciin ba thawaab ullahi khayru liman aaman ilaahay subxaanah wa tacaala abaalmarkiisaa ka fiican waxaana arkaysaan oo dhan ciddii iimaan iyo camal saalixa laga helo ilahay wuxuu ina leeyahy markaynu aakhire arki kari weyno ina haaulaai yuxibuuna alcaajila wayadaruuna waraa'ahum yowma thaqiila kalaa bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira kuwani baa ilaahay yihi waxay jecel yihiin tan degdegta badan leh waxaanay ilaabeen oo ka tageen maalin culus baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala aakhiray ilaabeen tan isku nabayaanna ilaahay wuxuu ku qiimeeyey yaa ayuha annaasu ina wacd allahi xaqun falaa taguranakum alxayaat addunya walaa yaguranakum billahi algaruur wardadow baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ilaahay yaboohiisu waa dhab ee adduunkan ha ku kadsoomina walaa yaguranakum billaahi lgaruur waar mid wax kadiyaa rabbigin yuu idin dhaafinin ba alla leeyahy subxaana wa tacaala nolosha markaynu eegno nolosha adduunku waa imisa dadka barh bay si qaldan ugu muuqataa nolosha adduunkaagu adiga sixty seventy years kama badna eighty years dadka in badan jira boqol sano dadka kale adduunkooda adigu ha tirsane adduunkooda ninka kale shaqadaada maaha adduunku inay sii jiray iyo waxaase adiga waxba kuuma aha adigu adduunka waxaad ka nooshay inta tan adduunkaagu waa intan adduunkaagu waa intan maalinta naftu kaa baxda adiga qiyaamahaaga kuu kaca nolol infinity ah oo aan dhammaadba lahayn iyo lixdan sannadood nolol ah isu qiimee lixdankan sano haddaad daragto iyo haddaad gaajooto haddaad meel sare gaadho iyo haddaad meel hoose gaadho its matter of sixty years waa lixdan sano laakiin nolosha dhabtahay waa ta dambaysa saas daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay aakhira waxaa la yidhaahdaa kam labistum fi lardi cadada siniin war dhulka imisaa joogteen baa la yidhaahdaa qaluu labitnaa yowman ow bacda yowm maalin ama maalin badhkeed baanu joognay bay leeyihin yacni noloshii o dham way la yaraatay nolosha bini aadamka qof inuu wax soo jiro isu haystaa ma jiro fas'al ilcaadin bay dhahaan kuwii wax tirinayay bal hala weydiiyo ilaahay wuxuu leeyahay in labistum ilaa qaliila low annakum kuntum taclamuun waxaa joogteen wax yar baa alla leeyahy subxaana wa tacala taasa xaqiiqa ah haddaa wax garanaysaan in yar baa joogteen baa ilaahay leeyahy walidalika ayuha alikhwa dadku tan dhowbu ku mashquula wixii ka dambeeyeyna waa arki waaye yani shay yar haddaad isha ku soo dhaweyso wuu qarinayaa fartaydana ishayd ishaydao dhan way qarin kartaa haddii se la durkiyo way libdhaysaa adduunka inuu isku soo dhaweynay dabeetana noloshaba uu inaga qariyey ma arki karaysid ilaa mercediska iyo mushaharka badan iyo waxaa mooyaane wax kale arki kari maysa aakhirana waynu fogeynay fogeynay ilaa libidhay muuqanba weyday xisaabtaba aanay ku jirin ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu kaga waramayaa laba kooxood bal labadan kooxood ba egeyso yaa ayuha aladiina aamanuu hal adulkum cala tijaarati tunjiikum min cadaabin aliim tuminuuna biاllahi warasuulih wtujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun kuwa iimaanka laga helayo baa ilahay yihi subxaana wa tacaala ma idintu siyaaba ilaahay leeyihi tijaara baaca mushtar cadaab kulul lagaga badbaado waa maxay waa ilaahay aada rumayso rasuulkiisi calayhi salaatu wasalaam aada rumayso naf iyo nafiis waxa qaaliga agtaada yaaliyo xoog iyo xolaba waxaad leedahay oo aada ilaahay jidkii ugu dagaalantid oo aada naf iyo shaydaan iyo waxa la halmaalaba iskaga rawdid intaa haddaad samayso maxaad helaysaa ilahi wuxuu yihi yakfir lakum dunuubakum wayudkilkum jannaati tajri min taxti alanhaar wamasaakina طayiba fi jannaati cadn dalika alfawz alcadiim ilaahay dembigiinu dhaafaya oo jannooyin hoostooda webiyaal dareerayan ba gelaysa iyo guryo fiicfiican iyo beeraha nagaadiga intaa markii ilaahay sheegay baa rabbi wuxuu leeyahay dalik kaas baa ilahay yihi subxaana wa tacaala ayaa alfawz alcadiima alfawz alcadiim kaas baa guusha weyn baa ilaahay leeyahy haddaad guul rabtaan waa kaa maxaa ku xiga wa ukhraa tuxibuunaha nasrun min allahi wa fatxun qariib baa ilahay yihi waxaa kaloo la idin siinaya mid kaloo idinku jeceshihiin oo waa maxay tan kaleynu jecelnay waa inaad guulaysato oo ciddii cadowgaaga haysayseen iyo waxaad ka guulaysato a wax furataan oo dhul furataan idinkaa taa jecel baa laleeyahy kaanama aanay tani qiimo badan lahayn cinda allahi subxaana wa tacaala wa ukhraa baa ilaahay ku tilmaamay amaa fawska dhabta a waxaa la yidhi waa tan waa kuwii dunida muslimiinta ahaa ee dunidana guulaystay aakhirana janno galay ayaa ilaahay leeyahay baa guushiiye tanna idinkaa jecela waa laydinku daray koox kale ilaahay qur-aanka kaga warramayaa nolosha la gubay oo iyagoo gubtay dhintay fii suurati lburuuj ilaahay koox buu ka warramaya asxaabi lkhuduud kuwo nin boqori sida axaadiista saxiixa muslim ku taalla sheegayso uu toorjan halkii ugu dambeysay ku sameeyey dadan dhan ayuu yidhi anigaa idin rabbiya markay yidhaahdeen ilaahay baa noo rabbiyana wuxuu yidhi godad ha loo jeexo sakadaha magaaladabaa godood laga jeexay baa lagu shiday madaxdiibaa soo fadhiisatay dadka kuyii soo geliya la yidhi boqorku inuu rabbigaayo ma rumaysantahy maya ilaahay baa rabbigaya ku rida dabka dadkiina waa diideen inay rabbigoo deeniyaan dabkaa lagu guray nebigu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam qof dumaroo ilmo yaroo caruur oo naas nugaya sideetaa dabkii dul timi dabeetana ilmihii bay u naxday ilaahay kii yaraabuu ka hadliya wuxuu ihi yowmaa hooyooy sabir xaq baad ku taaganta ku yidhi iyana dabkaa lagu riday ilaahi subxaana wa tacaala inaga qur-aan buu soo dejiyey qisadar laynooga warramaya in aladiina fatanuu lmu'miniina waalmu'minaat kuwaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay naar waxgubta inay iyaguna leeyihin kuwii dadka dhibay ama kuwii kale ilaahay wuxuu leeyahy in aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati lahum jannaat tajri min taxtiha alanhaaru dalika alfawz اlkabiir kuwii iimaanka iyo camalka saalixa laga helay la gubayba waxay leeyihin baa ilaahay yihi beero hoostooda u dareerayaan webiyaal markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy dalika alfawz اlkabiir alfawz lixiyo toban aayadood baa qur ku soo arooray saddexiyo toban ka midi waa fawzi alcadiim hal ka midina waa fawzi alkabiir labo ka midina waa alfawzi almubiin lix iyo tobankuba aakhiray ka warramaya ilaahi subxaana wa tacaala kuwii la gubay nolosha adduun dabbay kaga baxeen haddana ilaahay wuxuu leeyahay dalika alfawzu alkabiir guusha weyn kuwaasaa guuleystay baa ilahay yihi subxaana wa tacaala guusha kabiirka ah kuwaas baa helay kuwii dunidana xoog batay meelna loo furay ilaahay kuwaana wuxuu hi dalika alfawz alcadiimna intoodii jannadaa lagu sheegay wa ukhraa tuxibuunahana intii adduunkaa lagu sheegay idan ayuha alikhwa saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu rabeeyey maala baycat alcaqaba athaniya heshiiskuu nebigu ansaar la galay markuu heshiiska la gelayay waxay dhahdeen maxaa inoo heshiisa waanu kugula ballanna waad soo hijroonaysa waa kuu imanayna wuxuu nabigu ku yihi naftiina iyo maalkiina iyo caruurtiina waxaa ka dhowrtaan inay iga ilaalinaysaan yani inay difaacaysaan waxay dhahdeen waanu ku difaacaynaa ee maxaanu leenahay annana nebigu muu odhan wasiirraa noqonaysaan dowladdaa booso sare ka helaysaan markaa la guulaystay dowlad islaamiya la helo xoolaa helaysaan wuxuu nabigu ku yidhi janna leegeed waxay idhahdeen gacanta soo taag aanu heshiiska kula galnay kii ugu yaraaya iyaga la socday ascad ibnu zuraara yidhi waar suga suga suga nebiga hala gelina heshiiskeeda war ma fahamteen waxa laydin leeyahay buu yihi war carab oo dhami dhambaa idinka wada maraysaa oo dagaal baa la laydinku wada qaadaya oo dhib badan baa la kulmi doontaa war sidaa ma ku aqbalaysaan waxaa laydinna waa janna laydili waxay ku yidhahan war inan yar baatee naga baaldho saasaanu heshiis nebiga kula galayna yacni waa maxay dadkani hadafka weyn inay ku guulaystaan bay raadcinayeen bale dowladdii muslimiintu markay dhalatay kadib buu nebigu wuxuu ku yidhi ansaare dadku wuu badan doonaa idinna waa yaraan doontaan dadku xoolaha way guran doonaan idinna ahara arki doontaane maxay idin samayn doontaan sabran buu ku yidhi intaa ila kulmaysaa adduunkan oo dham qiima kuma fadhiyo guusha dhabta ahi waa inaad aakhira badbaado guusha dhabta ahi waa inaad naftaada cadaab ka ilaalisid inaad cadaab ka kormartid walidalik baa nabiga calayhi salaatu wasalaam qabiil baa u yimi qabaailkii carbeed ka mid a ah. waxay idhahdeen waxaanu rabnaa inaanu islaamno marka waxaad nagu dartaa dad waxna bara xadiis saxiixa ah. toddobaatan raggii quraada la odhan jiray buu nebigu ku daray quraadani waa niman cilmiga u go-ay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam bay cilmiga ka baran jireen habeen oo dhan waa cibaadaysan jireen qur-aankaasay baran jireen maalintiina biyaha masaajidka dadku ku weysaystay cabana way soo dhaamin jireen intay dabadda u baxaanoo xaabo iyo wax soo gurtaan ayay ahlu sufa dadka masaakiinta ee masaajidka degan siin jireen niman aakhiradooda u xoogsanaya bay ahaayeen dabeetana toddobaatan nimankaa ka buu ku daro uu wiilo orda oo qabiilkaas wuu islaamayaa diinta soo bara qabiilkii meel dhexay u galeen toddobaatankiiba way dileen laba nin baa baxsaday nin ka mida ah, anas ibnu malik abtigii baa ku jira xaram ibnu milxaan ayaa ku jira waraaq uu nebigu u dhiibo u yihi ninka u dhiib madaxda waraaqdii isagoo aan weli dhiibin ayaa mu'aamaradii loo sameeyey xagga dambaa mid ka soo maray waran baa la geliyay waran baa inta xagga laga geliyay xagga laga soo tuuray u dhawaaqay wuxuu leeyay fuztu warabbi lkacba waan guulaystay ilaaha kacbadalaa ku dhaartay waan guulaystay buu leeyay yacni ninkani nolosha hadaf bu ka lahaa hadaf ka lahaa inuu wax cuno oo cabo ama guursado ama intaa ma ahayn intaa xayawaankuba waa sameeyaa hadaf buu nolosha ka lahaa oo ah inuu aakhiro badbaado oo guulaysto iyadoo la dilay oo adduunka kan weliba lagu dilay dhagar insaanku haddii si badheedha loo dilo wuxuu arkaa inay raganimo tahay laakiin inta la khiyaameeya in kow lagaga siiya insaanka way way xagataa ma jecla iyadoo inta la khiyaameeyey aan goob raganimo loogu imanine middii hoosta laga geliyey oo waran lagu dilay ayuu haddana wuxuu leeyahay fuztu warabbi lkacba waan guulaystay rabbiga kacbada le baan ku dhaartay yacni mawaasiinta wax ku qiyaasay halbeega uu sito ee uu nolosha guusheeda iyo guuldaradeeda ku qiyaasaya wuxuu ka gedisan yahay kaynu inagu sidano nolosha wuxuu arkayay markuu janno heli karo inuu guulaystay noloshii dhabta ahayd markaasuu gaadhay ilahay qur-aanka wuxuu leeyay wamaa hadihi alxayaatu اdunya ila lahwan walacib waina daara alaakhirata lahiya alxayawaan low kaanuu yaclamuun noloshan adduunyo waa madadaaliya cayaar baa ilahay yihi subxaana wa tacaala lahw waa madadaalo iyo cayaar ee nololi aakhiray jirtaa baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala nolosha waxaa la ydhahaa aakhiray jirtaa ina hada lahuwa alfawz alcadiim limili hada falyacmal ilcaamiluun baa ilaahay lay kaasaa guulaystay waxaynu leenahay waxa khasaaray ninka noloshan ka baxa ama qofta dumar ee noloshan ka baxda isagoo aan guusha xaqiijin noloshiisii o dhan wuu khasaaray wax macnaa may samaynin inuu shahaado soo qaatay sare inuu lacag sameeyey inuu caruur dhalay wax macnaamaysa inuu dowlad maamulay ilahi wuxuu leeyay qul ina alkhasiriina aladiina khasiruu anfusahum wa ahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan lmubiin baa ilaha yidhi waxaad dadka ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ina alkhasiriin aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama kuwa khasaaray kuwa halaagsamee khasaaree noloshii hadafkeedii xaqiijin kari waayey waa aakhiro kuwa la cadaabuun baa la leeyahy alaa dalika huwa alkhusraan lmubiin baa ilaahay leeyahy walidalika ayuha alikhwa waxaan leenahay nolosha ahdaafteeda dhabtaa dadka xaqiijiya waxaa u mudan rusushiiyo ambiyada haddana rusushiiyo ambiyada marka laga waramayo qisaska qur-aanka uu ka soo waramay ama nebi maxamed uu ka waramay calayhi salaatu wasalaam ambiyada waxaa ka mid a qaar la laayay ilahay waa ka qur-aanku leh fariiqan taqtuluun ambiyada qaar ka mida la laayay bale culamaai taarikh waxay idhaahdaan qaar baa inta madaxa laga jaray imraa baqiya loo hadiyeeyey madaxoodii waxaa ka mid a qaar dad badani raaceen oo dowladan dhisay oo xoogeystay nebi daawuud sulaymaan boqortooyooyin waaweyn lahaa oo maqaayiista bini aadamka ee dunawigaa guulaystay boqorra noqday bale sulaymaan oo kale jiniya in siba loo sakhiray technolojian maanta oo lin haystay waagaa waayo in la yidhaahdo carshigii ee yeman yaalay in falastiin la keeno ilbiriqsi gudaheed nowadays technologiga la hayo ma samayn karo technologiga la qalab sidaa uma diri kara maanta cod buu sidaa u diri karaa iyo wixii la mida telefoonkaad dhow ka siiso milliseconds five six milliseconds baa laga yaabaa inuu qaato inuu dhanka kale ka dhaco ama sariir dhan oo boqortooyo meel taalla in xagga kale laga tuuro weli technology uma hayo nabiyullaahi sulaymaan awooddaas uu haystay wa maca daalik kuwii la dilayna ilaahay wuxuu tilmaamay inay faaiseen waxba kale nolosha ka qabanin idan ayuha likhwa nolosha dhabta ahi waa kaa aqoonta dhabta ahi waa aqoontaad rabbigaa garatid haddaad rabbi garan weydo professor kastoo aad tahay waxba sheegi mayso si haddaad rabbigaa garato aqoonta kale markaas iyana macno leedahay markaasay wax sheegaysa waayo nebi sulaymaan ilaahi subxaanaه wa tacaala markuu tilmaamaya aqoontu inay macno leeday waxaa la tilmaamay qaala aladii cindahu cilmu kii cilmu min alkitaab lahaa ayaa yidhi ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka طarfak laynoma sheegin ma malag buu ha ma jin buu ha ma insu ha waxba lagama waramin sifa waaxida baa la siiyo ah inuu aqoon yahan ahaa aqoon yahannimo ayuu kaga keenay carshigii balqiis halkaa oo u xaggan kale ku geeyay wuxuu ahaaba ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa ambiyadii dunida tan xukunta ee waaweynay aqoon daawuud waasalnaa lahu lxadiid sulaymaan cayn alqitri baa la marka la eego aqoon bay wax ku xukumeen tiknolojiyadii markaa joogtay bay u sarreeyeen dulqarnayn fatabaca sababan taas baa la tilmaamaya aqoontu qiimay leeday laakiin haddii shayga dunidanba ugu weyn aada garan kari weydo haddaad rabu samaawaati waalardi khaaliqii ku abuuray garan kari weydo haddaad garan kari weydo noloshaadu macnaha ay leeday aqoonta kale aada markaa garataa waxba sheegi mayso waxba sheegi mayso markaa inaad gantaal cirka u diri kartaa waxba sheegi mayso waayo adaa taadii garan la waxaad u nooshaad garan la waxba sheegi mayso inaad quraanjada aqoon u leedahay adigoo rabu samaawaat aqoon unu lahayn garanayni muxuu kaa rabaa walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy wacd allahi laa yukhlifu allahu wacda walakina aktar annaasi laa yaclamuun ilaahay subxaanah wa tacaala yaboohiisa ma beeniyaa la yidhi wuxuu ballan qaaday waa sidoodii laakiin baa ilahay yidhi dadka inta badani waxba garan mayso aayadda aayadda ku xigtaa ilaahay wuxuu leeyahy yaclamuuna daahira min alxayaati اddunya wa hum can alaakhirati hum gaafiluun yaclamuuna waxay garanayaan baa ilahay yihi daahiran min alxayaati اddunya muuqaal kulu dawaahir alxayaa xataa maaha daahir min dawaahir alxayaati اddunya waa nakira yaclamuuna daahiran muuqaal ka mida muuqaalada noloshay aqoon u leeyihiin laakiin wa can ilaakhirati hum gaafiluun baa ilaha aakhiro oo dhan iyada waa ka maqantay mufasiriinta qaarkood baa markay fasirayaan waxay yidhaahdaan calaamat shanqiitiy raxmat ullaahi calayh saaxib alkashaaf tafsiirkiisa buu soo qaadanaya wuxuu leeyahy walakina akthara annaasi laa yaclamuun yaclamuuna daahira min alxayaati dunya waxay bedel ka tahay buu leeyahy walakina akthar annaasi laa yaclamuun dadku waxba garan maayaan markaasaa la yidhi waxay garanayaan in yaro kaanamaa intan ay garanayaan ay la macnatay laa yaclamuunkay ka mid tahy qiimo male waa badel can dalik haddii la icraabo bay leeyihi yaclamuuna daahira min alxayaati dunya laa yaclamuun bay bedel ka tahay buu leeyahy saaxib alkashaaf azamakhshali idan haddaad aakhiro garan weydo haddaad waxaad u nooshay garan weydo haddaad hadafka nololeed garan weydo haddaad nolosha waxaad ka qabanaysa garan weydo waxa kale aada garataa macna samayn mayso marka waa nafyi lcilm waa cilmi aan waxba ka jirin waa cilmi aan qiimo badan lahayn cilmigu wuxuu qiimo leeyahay baynu leenahay oo wax lagu xisaabtama yahay marka aad nolosha dhammaanteed fahmayso dunida maanta joogta maqaayiis maadiya baa laynagu badiyey maqaayiista maadiga ah baa laynagu badiyey fitankeedii iyo imtixaankeedii baa tiro batay habeen iyo maalinba waad shaqaynaysaa waad ordaysaa waad rooreysaa waad socotaa cimrigaagi iyo noloshaadii oo dhan waxaad siisay in yaroo maaddo ayna tamayso kamaad fakarin maxaa ka dambaynaya kuma yeelayno malihin adduunka baktiya kuma lihin adduunka waxbaha baranan laguma laha lakiin waxa lagu leeyahay waxaad adduunka ka qabanaysoo oo dhami waa inuu u adeegayaa ta dambe inaad wax ku helayso hadday aqoon tahay aqoon aakhira wax ka taraysa waa inay noqotaa qaabkaad u adeegsanaysa hadday hanti tahay hanti aakhira wax ka taraysa waa inay noqotaa hadday cilmi tahay wax kastoo nolosha aada qabataa hadafkaaga kama dambayskaa waa inuu u adeegayaa haddaad si hadafkaa ilowdo ama si aada fogeyso oo ay kuula muuqato waxa noloshan adduun oo quri waad khasaarta waxaad qiimaysaa akhira say dadka ula fududay salaada subax meeshan ay joogtaan waxaan filayaa saddexdiiyo waxoogaa hadda afarta wax dhiman bay soo gashaa haddii lagu yidhaahdo shiftigaaga shaqadu three o'clock at night buu bilaabmaya no one habsaamaya saxika maaha waayo waa shay aada rabto inaad xaqiijiso qiimuu kula leeya agtaada cidima habsaamayso si kasta haddaad u hurdo weyntay labaatan saacadood iyo moobil baad biixunaysaa kala dambeeya oo si kasta kuu kiciya haddaan shalay iyo caawa toona seexanin waa mas baad leedahay wayla shaqadii dee waayeysa ama salaada subax daalanhe ilaahay waa gafuuru raxiime marka lasoo toosao baan insha allah wixii la awoodo tukan doonaa yacni qiimaanay kuu samaynaynin wasligay agtaada ku leedahay nolosha aad ku xisaabtamaysa anay meel buuran kaga jirin saa daraaddeed iyadaad luminaysaa hadday wax lumayso iyadoo ha lunto ama tan waa inaanay lumin yani waxa weeyaan waa nolosha ahdaaftii aynu isdaba marinay siduu u kala weynaa goalskeeniyo aynu garan weynay hadafku siduu u kala xooganay aynu garan weynay markuu qofku yimaado meel maadadu qiima ay samaynaysana oo bini aadamka lagu qiimeynaya inta jeebkiisa ku jirtana way ka daadantayba yani shaksiyadda bini aadamkii markay noqoto maxaad haysataa jeebkaaga lacag inta leeg baa ku jirta ay lacagta jeebkaaga ku jirtaa abaqad mucayano mujtamaca ka mid ah kugu daraysaa haddaad bilyaneer tahay majaalista bilyaneerada iyo kuwaasaad fadhiisanaysa haddaad milyaneer tahay majaalista milyaneerka haddaad miskiin mushahar qaato tahayna kuwa mushaharka qaata meeshadooda haddaana dee waxbaba qaadanna kuwa meelaha iska fadhiyaad ku biiraysa yacni waxaa qiimay insaanka looga dhigay jeebkiisa waxa ku jira mana aha insaanku wuxuu rumaysan yahay wuxuu aaminsan yahay wuxuu ku fakarayo wuxuu garanayo aqoontiisa waxaasu qiimo ku leeyahy muslimka agtiisa waa kaa idan ayuha alikhwa war badan baynu masaladan ka odhan karaynaa laakiin isagoo kooban wuxuu yahay waxa kaloo dham oo aqooni ilahi wuxuu leeya yasaluunaka can اruux qul iruux min amri rabbi wma uutiitu min alcilmi ila qaliila aqoon waxaa laydinka siiyey way koobanta waxaase laynaga rabaa noloshan inaynan isku hadlaynin oo ilaabin ilaahay qaar ba wuxuu ku tilmaamayaa falama jaaءathum rusuluhm biاlbayinaati farixuu bima cindahum min alcilm rusushu markay bayinaadka cadcad ula timi qaar baa waxay ku farxeen baa la yidhi waxay ku kibreen bimaa cindahum min alcilm waxoogaagii aqoonta ay haysteen ayaa la buuraaday wixii waxyiga absolute valuegii samada ka yimi bay ilaabeen ilahay wuxuu leeyay waxaaqa bihi ma kaanuu bihi yastahziuun rabbi wuxuu leeyay faacrid can man can dikrina walam yurid ila alxayaata addunya dalika mablaghm min alcilm iskaga tag baa nebi maxamed la yidhi ka jeeso canman tawallaa can dikrina ka annaga inuuna xuso ka jeestay baa rabbi leeyi subxaana wa tacaala ee aan doonaynin noloshan adduun mooyaane wax kale waayo kuwan baa ilaahay yidhi dalika mablaguhum min alcilm aqoontoodaa inta baa ilaahay leeyi waa maangaabnimo ayuha alaxiba caqliga dhabtaah iyo mufakirnimada iyo filosofnimada dhabtaah waa ta naar kaa badbaadisa ama hadduu caqligaaga iyo intelligencekaaga iyo kartidaada iyo qofnimadaadu cadaab kaa badbaadin kari waayaan waa nothing ilaahay aakhare qaar buu tilmaamaya la odhanayo war maxaa naarta idin geliyey wa qaaluu low kunna nasmacu aw nacqilu ma kunna fi asxaabi saciir bay leeyihi dunida markaanu joognay haddaanu dhega yeelan lahayn ama caqli aanu qabi lahayn bay leeyihin yani caqligu hadduu ku dhaafiyo aakhirada dhan caqli maaha asxaabu saciirka kumaa nan biireen bay leeyihin haddaanu markaanu dunida joognay dad raashanala aanu ahaan lahayn dad caqliga isticmaala haddaanu ahaan lahayn waayo caqliga toosani wuxuu keenayaa inaad aakhira rumayso inaad rabu samaawaati walarda rumayso inaad rususha rumayso keenaya ayuha alikhwa wadanadan aad joogtaan dhaldhalaalka nololeed baa bini aadamka mashquuliyey syniskii aqoonta bini aadamkee la sheegayo o dhami waa one thing buu qabtaa o synis muxuu qabtaa waxay dhahdaan space and time buu yareeyaa bes marka aqoonta bani aadamku korodhaba timekii wax lagu qabanayay efficiensigii wuu kordhaa spacekii qalabka la isticmaalayay la dhigayana wuu la yareyn karaa waa intaa un qarnigan iyo qarnigii hore labadaba waa la noolaayay qalabka la isticmaalayana wuu kala yaranyayay wuu sii yaraanayaa timeka wax lagu qabanayaana wuu soo yaraanaya intaasuu technologyga tirada badan le sheegaya uu keena laakiin waxaa ka dambeeya intan oo dhan kulu nafsi daa'iqat اlmowt daa'iqat اlmowt wainama tuwafawna ujuurakum ywma اlqiyaama faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljanata faqad faaz alfaa-izuun afar aayadood baa qur-aanka kusoo aroray faa-izuun afartuba iyaga waxay ka horamayaan aakhiro lix iyo toban aayadood baa alfawz alcadiim ow fawz alkabiir ow fawz almubiin kusoo arooray lix iyo tobankuba waxay ka waramayaan aakhiro kaanamaa qur-aanku aanu ictiraafsanayn fawz aan kaa ahayn inaanu jirinba waxaan kaloo dhami inay wax lagu madadaasho wax wakti yar shaqeeya amaa fawska dhabtahi waa kaa jid qurhana wuu leeyihi ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum wman yutic illaha warasuulahu faqad faaz faqad faaza fawza cadiima jidka loo maro kaa in lagu guulaystaana waa kaa marka waxaan kusoo koobayaa adduunkan iyo xoogsigiisa in badan laysuma tilmaamo naftaada ku mashquula waxaan rabaa inaad nolosha meel kaga dartaan aakhiro xoogsigeedii aakhiro xoogsigeeda inaad nolosha meel kaga darto inaad ogaato guushaada dhabta ah iyo nolosha waxaad fahamtay marka aada garato waxa aada u nooshay wa ilaa waana lagu dhalay waana dhimatay waxay qiimo sameynayso kale ma jirto ilahay waxaan ka barayaa subxaana wa tacaala inuu nolosheena fahamsiiyo saxaabadii markay noloshaa si dhaba u fahmeen ayay adduunkanna magac iyo maamuus ku yeeshay adduunkanna markaasay wax ka bedeleen markii hore niman reer baadiye ah oo iska xoolo dhaqata oon waxba haysanin haddii xoola lagu xisaabtamo la odhan karo waa caydh haddii magac iyo maamuus lagu xisaabtamo dowlad ba aan ahayn saxaaraha ku nool waxa bedelay waa markay aakhira dhadhan u samaysay markaasay adduunkanna magac iyo maamuus ku yeesheen within fifty years ayay mashriq iyo maqrib kaga taliyeen wixii dunida dowlad jirtay dhaafeen labadii dowladoodee dunida ugu xooga badnaa ka xoog badiyeen nolosha qiimo u sameeyeen dunida maamuleen iyagoo tii aakhirana ku guulaystay muslimku hadduu taa ilaabo tanna guulaysan maayo aakhirana dee ilaahay baa garanaya kama muuqato wadada la hayaaba maaha aakhirana lagu gaadhayay adduunna lagu gaadhayay sala allahu cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabi alcaalamiin dad badan baa waxay weydiinayaan su-aalo ma laga jawaabayaa laba shayba waan idiin sheegayaa kow magaaladan dad ahlu degan hadday carab yihiin iyo hadday soomaali yihiinba sheekh maxamed xasan golis baa idinla jooga maxamed yuusuf baa jooga sheekh aadan baa jooga culamaa idin joogta masaa'ilka u baahantiin oo dhan idinka jawaabi karaya culamo carbeed oo kala agtiina degan oo iyana jooga iftaa aniga igama baahadinin aniguna mufti iyo macalin baan haysaydaba macalin baan ahay macalinkuna wuxuu diyaariyunbu akhriya ma fatwoodo waxaan idiin sheegay haddaa wax ka mida fahmi weydaan waan waadixinaya waan sharxayaa ama masaa-ilkiina fiqiga ayaa waxaa u baahantihiin war dad ahlu cilmiya idinla jooga ku xidhmoo weydiiya asalaamu calaykum